nnaar nacuudu billahi min xaali ahli nnaar ayuha alikhwa walakhawaat assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh muxaadarada aynu maanta isku nimid waxay ku magacaaban tahay markhaatiyada maalinta qiyaamaha shuhuudda ku marakacaya qofka bili-aadmiga maalintaasi ama khayr uu sameeyey uga marakacaya ama shar uu sameeyey mara ka noqonaya ayuha alikhwa walakhawaat dhimashadu waa xaq weeyaan oo ilaahay subxaana wa tacaala naf walba waxaa u qadaray inay dhiman doonto kullu nafsin daa'iqatu lmowt xaqiiqadaasi qararahaa alwaaxid alaxad ilaahi subxaana wa tacaala ayaa go-aamiyey in naf walbaaba ay dhiman doonto dhimashadana ay dhadhamin doonto waa arrin musallamaadka ka mid ah oo laa yumaari fiiha axad qof ka murmaaya aanu jirin ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo ha noqdo gaal xataa mulxida oo aan rumaysnayn jiritaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala haddana bini aadmi oo dhami waxa ay isku waafaqeen in la dhimanayo muslimkooga iyo gaalkooga laakiin waxaa lagu kala tegey adduunyada waa laga tegayaaye walkullu raaxilun can haadihi daar qof walbaabana uu ka hilaabina wuu ka hilaabanayaa oo wuu ka tegayaa adduunyadan laakiin walaakin maada sayakuunu sha'nu bacda hada araxiil adduunyadan marka laga tago ee la dhinto maxaa ka dambeeya taasaa laysku khilaafay haddaynu mu'miniin nahay waxaynu rumaysannahay oo caqiidadeenna iyo arkaanta iimaankeenna ka mid ah aliimaanu bilyowmi alaakhir sida culimmadu ay ku fasireenna alyowm alaakhir waa wax allaale wixii dhimashada ka dambeeya ilaa maxsharka layskugu iman doono ilaahay lays hortaagaayo dabeetana la kala qaybsami doono oo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi nnaar la kala noqon doono ayuha alikhwa walakhawaat qof kaloo bini aadmiya dhimashadoo keligii ma sugayso ee waxaa sugaaya maxsharka maalinta qiyaamaha ayaa sugaaya ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu inooga digay maalintaasi qiyaamaha ayuu alle subxaana wa tacaala inooga digay wuxuu inooga digay maalinta yajcalu lwildaanu shiiba ay caruurtu ay ciro yeelan doonto wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala inooga digay maalintaasi oo tabyadu fiihi wujuuhun wa taswaddu fiihi wujuuh wuxuu alle subxaana wa tacaala inooga digay yowma alxasra maalinta murugada ayuu ilaahay caza wajalla iyo tiiraanyada ayuu ilaahay subxaanah wa tacaala inooga digay wuxuu alla jalla wacalaa inooga digay oo weliba digniin weyn laynaga siiyey maalinta qiyaamaha oo magacyadeeda uu ka mid yahay alqaarica alqaarica waa maxay waa ta garaacaysa quluuba annaas dadka bili quluubtooda ayaa waxay ku garaacaysaa biahwaalihaa wa shadaa'idihaa ahwaasheeda iyo shadaa'idda ay la imanayso ayay quluubta dadka bil'aadmiga ay ay ku garaacaysaa ayuha alikhwa alakhawaat fi fii dalika alyowm maalintaasi dhibta badan ah, khaafidatun raafica alghaashiya alwaaqica magacyadeeda qur-aanka iyo kitaabka ilaahay baad ugu noqonaysaa iyo awsaafta uu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka bixiyey dhacdooyinkeega iyo howlaheega iyo dhibteeda waxaa ayuha alikhwa alakhawaad imanaysaa in dadka bili-aadmigu yanqasimuu ilaa tawaa'if waa la kala baxayaa oo dadkii isku mid ma noqonayaan ayuha alikhwa alakhawaad waxaa looga baahan yahay qofka muuminkaa inuu ahwaasheedaasi iyo dhibaatooyinkeegaasi inuu xusuusnaado aanu ilaabin ahwaasheeda waxaa ka mid ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala jamiic alkhalq uu banka maalinta qiyaame ilaahay subxaana wa tacaala inuu soo ururinaayo ah, iyagoo dhar xidhnayn oo qaaqaawan iyagoo kabala iyagoo baaradii ay ku taallo ayaa la soo ururinayaa cadceedda ayaa loo soo dhowaynayaa way dhididayaan kullun dhididku wuxuu u gaadhayaa kulba camalkiisu intuu ahaa waa inaad ka fakirto eh, ahwaasha maalintaasi oo ay kami ka mid yahay albacthu min alqubuur waa arrin adag oo qofka bini aadamku ayuha alikhwa markuu ka fakiro xadadkaasi iyo dhacdada ah in xabaalaha layska soo saaraayo waxaynu maanta aynu naqaana ayuha alikhwa walakhawaat inaynu dadka aasno inaynu qof maydaa oon dhaqdhaqaaq iyo xarako midna aan lahayn inaynu xabaalaha ku duugno ilaa nebi aadan ilaa maanta imise qof bila bila'aadmiya ayaa xabaasha lagu duugay imisa qof bila-aadana ayaa godkaasi galay isagoo meyda haddana allahu subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ballanqaaday oo inoo sheegay inuu bacdi jiro in xabalaha iyo qubuuraha la yska soo saaraya ayuha alikhwa alakhawaat adiguna ayuha almu'min wa ayatuha almu'mina waxaa lagaaga baahan yahay inaanad xadadkaasi iyo dhacdadaasi ku weynaanaysa qof waloo bila-aadmi ah culays ku keenaysaa dadka bila-aadmiga intii ilaahay u naxariistay mooyaane inaanad ilaabin ayaa lagaaga baahan oo aad khayaalkaaga iyo tasawurkaaga aad ka daawato balse siduu noqonayo arrinku markaad xabaasha ka soo bixi doonto yowma yaquumu nnaasu rabbi alcaalamiin ahwaasheeda waxaa ka mid a ah, ilaahay dhammaantiin baa hayna nabadgeliye waxa weeyaan dadka qaarkood addoommaha qaarkood waxaa ku dhacaya in xisaabta lagu adkeeyo shiddatu lxisaab xisaab adag ayay waajahayaan iyo munaaqasho daqiiqa oo la weydiinayo can kulli saqiiratin wa kabiirah wax walba oo adduunyadan sameeyeen iyo ficil walba oo adduunyadan ay ku dhaceen ayaa la weydiinayaa oo laga warsanayaa waa arrin adag oo loo baahanyahy qofka muminka ah ee aayatinkiisa aakhiro iyo mustaqbalkiisa aakhiro ka fakerayaa inuu xusuusnaado maalintaasi ahwaasheeda iyo dhibaatooyinkeega maalintaasi qiyaamaha waxaa ka mid a ah in dadka bini-aadmiga ayuha alikhwa alakhawaat lagu wajahayo su'aalo waaweyn lagana rabo inay su-aalahaasi ay ka jawaabaan ilaahay subxaana wa tacaala wax walbaa wuu diiwaan geliyey afcaashaadii acmaashaadii xataa saraa'irtaadii waxa weeyaan ilaahay kama qarsan kartid maalintaa qiyaamaha bankaasi qiyaamo dhibaatadaasi oo la arkaayo qofka bini-aadmiga isagoo maxsharkaa taagan midigta hadduu eego falaa yaraa ilaa maa qadam wuxuu arkayaa oo keliya wixii uu shaqaystay hadduu khayr ahaa iyo hadduu xumaan ahaa bidixdiisa hadduu eego falaa yaraa ilaa maa qadam wixii uu shaqaystuunbuu arkayaa hortiisa hadduu eegana falaa yaraa ila annaar tilqaa'a wajhi naartiibuu arkayaa marka ayuha alikhwa alakhawaat maxsharkaasi iyo bankaa qiyaame iyo xisaabtaasi iyo su-aalaha la ahwaasha maalintaa waxaa ka mid ah in qofka bini-aadmiga ah lagu wajahayo bias'ilatin cadiima su-aalo waaweyn in loogu wajahayo oo la odhanayo ka jawaab su-aalahaasi jawaab baa laga dalbayaa su-aalahaasi qofka bini-aadmiga la weydiinayo waxaa ka mid a ah ayuhalikhwa alakhawaat in la weydiinayo nicmadii ilaahay subxaana wa tacaala uu qofka bini-aadmiga siiyey axaadiis baa ku soo aroortay uu nebigu wax inooga bidhaamiyey wuxuu inooga sheegay sala allahu calayhi wasalam su'aalahaasi qofka bini'aadmiga lagu wajahayo ee laga dalbaayo inuu ka jawaabo waxba ma qarin karaayo been ma sheegi karaayo waa inuu su'aalahaasi sida ilaahay og yahay ee kitaabkiisana isagana loogu dawinay inuu uga jawaabo ayaa la doonayaa waxaa la weydiinaya qofkii bini maalinta qiyaamaha can cumrihi fii afna'ah cumrigii alla subxaana wa tacaala uu siiyey wuxuu ku falay lixdan sano konton sano gaalada waa loo cimri dheeraayaa sagaashan iyo boqol bay gaadhaan cimrigii la siiyey muxuu ku sameeyey ma ilaahay buu ku caabuday miyuu fahmay ujeeddadii ilaahay u abuuray wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun ilaahay subxana wa tacaala wuxuu qofka bini aadamka u abuuray inuu isaga caabudo inuu isaga ka cabsado miyuu ujeeddadii iyo maqsadkii weynaa ee noloshiisa miyuu hirgeliyey can cumrihi fii ma afnaah cumrigiisii muxuu ku dhammeeyey cumrigu waa qaali su'aal baa dambaysaa waa fan baa layska leeyahay waa intertainment baa lagu jiraa ilaahay baa la ilaabay cumrigani maalin walba oo ayceedu kuu ku dhacdo waxaan ujeedaa aceedu kuu soo baxdo waxa weeyaan waa nicmo iyo fadli ilaahay ku siiyey dadka bini aadamkuna waa laba uun mid inuu qofkii kaga faa'iidaysto taacada ilaahay uu saacad walboo noloshiisa ka mida uu doono inuu ilaahay u dhowaado iyo qaar ilaahay ilaabay oo cumrigoogaasi iyo noloshoodaasi waxa weeyaan takuunu calayhim xasra yowma alqiyaama waxaa qofka bini-aadamka la weydiinayaa wa shabaabihi fima ablaah waa qeyb cumrigii ka mida u fiirsada ayuha alikhwa walakhawaat cumrigii waa layswada weydiinayaa laakiin qayb cumrigii ka mida ayaa si gaara laysku weydiinayaa oo ah dhalinyarnimadaadii dhalinyarnimadu waa xilliga cimriga qof bili-aadmiga ugu qiimo badan ee uu xoogga leeyahay ee uu caafimaadka leeyahay ee uu didiinada fara badan iyo expectationska fara badan uu leeyahay waa xilli uu qofka bili-aadmigu uu doono inuu wax badan nolosha ka qabsado uu wax badanna ka xasiliyo nolosha marka qofku ilaahay waafajiyo intuu dhalinyarta yahay inuu shahwaadkiisa xakameeyo inuu desaireskiisa uu ku xakameeyo awaamirta ilaahay subxaanahu wa tacaala inaanu jebin xuduudda ilaahay caza wajal a ah, waa nin dhallinyaro ah waa inan dhallinyaro ah oo ma garanaysaa maxay tolay ku koray daacada ilaahay kuwaasi waxay ka mid yihiin kuwa maalinta qiyaamaha ilaahay jalla wacalaa uu hadheenayo qaarna waa qaar dhallinyarnimadoodii ilaabay oo yidhaahdaa horta bal aan sii noolaado waxoogay aan nolosha aan ku raaxaysto markaan oday noqdo ayaan masaajidka soo geli doonaaye waa dumarka yidhaahdaa intaan yare xijaabka xidhan maaye hadhow markaan waxoogay aan cimriga aan sii wato hadduu ilaahay igu arsaaqo ayaan ayaan xijaab xidhan doonaa waxa weeyaan waa qaar baa iyagu ilaabay oo cimriga dhallinyarnimadooda waxa ay ku qarraqeen macsida ilaahay xuduudda ilaahay oo jebinayaan salaad ma yaqaanaan soon ma yaqaanaan zake ma yaqaanaan dariiqa masaajidada loo maro ma yaqaanaan waxay yaqaanaan dariiqa loo maro meelaha sharka lagu samaynaayo waxay yaqaanaan dariiqyada loo maro meelaha ilaahay subxaana wa tacaala lagu caasiyaayo waa dhallinyarnimadaadii baa lagu weydiinayaa wa can maalihi iyo xoolihiisii wey ayaa la weydiinayaa min ayna igtasabahu xoolahana xadgeed ka keentay iyo wa fiima anfaqah iyo xoolihii meeshii aad ku bixisay waa lagu weydiinayaa maalinta qiyaamaha xoolahana hay ka yimaadeen ma xalaal bay kugu soo galeen mise xaaraan bay kugu soo galeen xoolaha maxaad ku bixisay ma wax ilaahay raalli ka yahay baad ku bixisay mise waxaan ilaahay raalli ka ahayn oo cadhadiisa jalla wacalaa iyo cuquubadiisa keenaya ayaad ayaad ku bixisay waxaa la weydiinayaa qofka bini-aadmiga maalinta qiyaamaha oo kale ayuha alikhwa alakhawaat can cilmihi ah, cilmigiisii baa la weydiinayaa maxaad cilmigaagii aad ku samaysay baa la weydiinayaa ah, cilmigii aad baratay inay salaadu waajib tahay waad baratay qof waloo muslima oo muslim ku dhex koray uu yaqaanaa inuu inuu inay sakadu waxaan ujeedaa inay salaadu ay waajib tahay hamoodinuun culimadaa iyagu u xeraystay cilmiga in cilmigoogii la weydiinaayo qof walba waa la weydiinayaa soo maad ogeyn inay salaadu waajib kugu tahay miyaa tukatay soo maad ogeyn inay ribadu xaaraan tahay maxaad ka samaysay gaari maa ribo ku iibsaday guri baan ribo ku iibsaday maalinka maanta oo soodiga intaa maqlay in maalinka maanta ah ay xaaraan tahay in ribo wax lagu iibsadaa soonku inuu waajib kugu yahay ayaad ogeyd miyaad ku camal fashay xajku inuu waajib kugu yahay haddii aad shuruuddiisii ay kuu xaqiiqarowday ayaad ogeyd ee miyaad xajkii aad gudatay marna dhinacan baad u dhooftaa marna dhinacaasaad u dhooftaa sanad walba oo lacaal aad ku bixisaa laakiin xajkii ilaahay kugu farad yeelay kama fikirtidba waxyaabahaasaa la isweydiinaya jirkaagan baa lagu weydiinayaa indhahaagii maxaad ku samaysay dhagahaagii maxaad ku maqashay carabkaaga iyo afkaaga maxaad kaga hadashay gacmahaaga maxaad ku taabatay cagahaaga maxaad ugu socotay madaxaaga maxaad kaga fakirtay su-aalaha la isweydiinaya waa su-aalaha adag ayuha alikhwa alakhawaat nebigu sala allahu caley wasalam wuxuu yidhi waa xaaraan inuu ninku gacan qaado haweeney ajnabiyad ka ah waxaad kuwa iska taagee dumarka salaama mise waxbad gaadhayba kuwa hagareeyo dumarka a ah, waa lagu weydiinayaa jidhkan dhagahan ma muusig baad ku dhegaysan jirtay mise qur'aan iyo xadiis baad ku dhegaysan jirtay indhaha ma ku eegi jirtay mise kitaabka ilaahay baad ku daalacan jirtay carabkan ma dikriga ilaahay subxaana wa tacaala ayaad ku haysay mise xan iyo xumaan iyo dhib aad addoommaha ilaahay ku hayso ayaad carabkaaga kaga hadli jirtay ayuha alikhwa alakhawaat waxaasaa ina sugaaya waana masaa'il adag oo loo baahanya qofka muuminkaah ee caqliga lihi alkayisu man dana nafsah wa camila limaa bacda almowt waa ninka caqliga lihi ninka wax kala garanaya waa ninka maalinkaa maanta ah aakhiradiisa ka fikira inay adduunyadu gorbaduubin ee mar walba isweydiiya aroor walba intaana intaanu tallaabo qaadin waxaan samaynayaa een ku fikiraya maanta inaan qabtaa ma wax ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka yahayba mise waa wax cuquubada ilaahay iyo ciqaabtiisa ii sababaaya weeyaan ayuha alikhwa alkhawaat waxaynu idhi maalintaasi su-aalo badan baa la isweydiinaya oo qofka bini loo soo bandhigayaa su-aaluhu waa kala nooc waxaa ka daran su-aalaha ayuha alikhwa alkhawaat in ilaahay subxana wa tacaala markhaatiyaal keenaayo keenaayo inuu ilaahay subxana wa tacaala shuhuud keenaayo qofka bini aadmiga markhaati u noqonaysa ama ku noqonaysaa waayo maalintaasi cadliga ilaahay baa wax lagu kala xukumaya wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid ilaahay qofna ma dulmiyaayo midqaala dara lagu dulmimi maayo hadday xasano ahayd waa lagu siinayaa maalinkaa maanta markaasi waxaynu awalan waqabla kulli shay intaynaan markhaatiyaasha aynaan gudagelin inuu ilaahay subxaana wa tacaala wax walba aynu samayno ficil walba qowl walba bal saraa'irta iyo sirta quluubteenna ku jirta allahu subxaanahu wa tacaala ayaa markhaati ka ah oo shahiid ka ah isagaa ina abuuray subxaanahu wa tacaala ilaahay jala wacalaa isagaa inala socda ilaahay subxaana wa tacaala isagaa inaga warhaya ilaahay subxana wa tacaala xogogaal ayuu u yahay dhaqankeenna iyo ficilkeenna iyo wax walba aynu samaynayno qur-aankana waad ku haysaan taasi ina allaha calaa kuli shayin shahiid wallahu shahiidun calaa ma tacmaluun waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu wاlmu'minuun waa saasi weeyaan ilaah jala wacalaa waxau yidhi walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsuh wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid ilaahay subxana wa tacaala wuxuu qarirayaa inuu isagu abuuray insaanka walaqad xaqiiqeeye khalaqna alinsaana insaanka annaga abuurnay buu ilaahay jala wacalaa uu yidhi wanaclamu wanaclamu waanu ognahay oo waa ka warhaynaa maa tuwaswisu bihi nafsuh waxa naftiisu ay ugu waswaasinayso wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid lwariidkana annagaa ugu dhow xididkaa weynee dhuunta ku yaalla annagaa uga dhow buu ilaahay subxana wa tacaala uu yidhi yaa cabdallah yaa amat allah halkeebaad ilaahay wax uga qarsan kartaa xagkee baad ilaahay ugu dhuuman kartaa wa huwa aladii khalaqak ilaahay subxaana wa tacaala isagaa ku abuuray ilaahay jala wacalaa iska daa waxaad samaynaysa iyo ficilkaaga iyo qowlkaage saraa'irta qalbigaaga iyo naftaada ku jirta ilaahay jala wacalaa wuu ka warhayaa oo wuu og yahay markaasi alla meelna looga baxsan maayo ilaahay baa loo noqonayaa maalinta ay naftu kaa baxdo rabbigaa baa laguu celinayaa khaaliqaagii ku abuurtay haddaad ahayd kuwa alle subxaana wa tacaala xusuustay kuwa dikrigiisa ku mashquulay kuwa waajibaadkiisa fuliyey kuwa muxaramaadkiisa ka fogaaday maalinta dhimashadu waxay ku noqonaysaa maalin farxad leh ayay ku noqonaysaa laakiin haddaad ahayd min haa ulaa'i alqowm kuwa alle subxaana wa tacaala iska ilaabay ee iskaga dhexdhacay muxaramaadkii ee waajibaadkiisii aan fulin ee nawaahidiisii aan ka fogaanin maalinta dhimashadu walciyaadu billah waxay ku noqonaysaa yowmu xasra maalin murugo maalin aan farxadi kaa fog tahay maalin wanaag kaa fog yahay walciyaadu billah maalin aada murugoontoontid ayaa ayay ku noqonaysaa marka ayuha ikhwa alakhawaat inta aan markhaatiya kale aan laga fakerinba ayuha alakh ayuha alakhu ayatu alukht yaa cibaad allah waa in laga fekero cilmiga ilaahay inuu ilaahay cilmi inoo leeyahay acmaasheenna inuu ilaahay xogogaal uu yahay wax walba aynu samaynayno markhaatiga markhaatiyaasha ama shuhuudda ama marakacayaasha la keenayo maalinta qiyaamaha waxaa ka mid ah rasuulu sala allahu calayhi wasalam nebiyullaahi moxamed ayaa ka mid ah waxa weeyaan shahiid buu noqonayaa ilaahay subxana wa tacaala suurat nisa wuxuu yidhi wuxuu ku yidhi jala wacalaa fakayfa idaa ji'naa min kuli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida ilaahay subxaana wa tacaala aayaddani wuxuu yidhi fakayfa idaa ji'naa min kuli ummatin bishahiidin ummad walba shahiid baa laga keenayaa wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida adiguna nabi maxamed sal ly slam waxaan ku keenna adigoo shahiid iyo markhaati ku ah calaa haaulaa'i xadiis macruuf ah oo dalabatulcilmi ay yaqaanaan ayaa jira oo xadiiska cabdillaahi ibni mascuud radia allahu canhu wuxuu nebigu cabdillaahi ibni mascuud wuxuu yidhi nebigii alle sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu igu yidhi eh, iqra' calaya alqur'aan buu yidhi iqra' calaya alqur'aan cabdillaahu qur'aanka igu akri markaasaan ku yidhi yaa rasuula allah maadaan qur-aankugu akhriyaa wacalayka unzil yaa rasuula allah sala alla ly slam ma haddaan kugu akhriyaa yaa rasuula allah wacalayka unzil adigoo qur'aanka lagugu soo dejiyey qaala waxau nebigii sala allahu calayh wasalam uu yidhi iqra' buu yidhi fa innii uxibu waxaan ka jece waxaan jecelahay inaan qur'aanka qayrkay aan ka maqle inaan qayrkii qur-aanka ka maqlo ayaan jecele igu akhri cabdullaahi bni mascuud radi allahu canhu waxa uu yidhi suurat annisaa ayaan bilaabay yaa ayuha annaasu taquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha waay aayaddaasi ah, suuraddaasi suurat nisaa ayaan bilowgeygaan bilaabay ya ayuha naasu taquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida ilaa aan gaadhay buu yidhi qowlka ilaahay jala wacalaa fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida markaan aayaddaa gaadhay ka warramaysa in nebiga sala allahu calay wasalam maalinta qiyaamaha la keenayo isagoo markhaati ku ah ayaa wuxuu yidhi faqaala xasbuk xasbuk intaasaa kugu filan buu yidhi faltafadtu ilayhi dabeetana nebigii alle sala allahu calayh wasalam ayaan fiiriyey fa idaa caynaahu waaba labadiisii ilmood waa labadiisii indhood oo ilma ay ka daadanayso ah, nebigii alle sala allahu calayh wasalam ayaan fiiriyey markaan aayaddaa soo gaaray fa qaala xasbuk wuxuu yidhi kaadi buu yidhi kaadi dabeetana waxaan arkay nebigii sala allahu caleyh wasalam oo labadiisii indhood ay ilma ay ka daadanayso waay taasi waxay noo tilmaamaysaa ayuha alikhwa walakhawaat <clears throat> taasi waxay tilmaamaysaa in nabiga sala allahu calayhi wasalam la keenaayo maalinta waa kaasi oo shahiid iyo markhaati ayuu ku noqonaya markhaatiga labaad ee maalintaa qiyaamaha imanaya waxa weeyaan ama dadka bini ah ku markhaati ihi qof walba camalkiisii waxa weeyaan adduunyadana markhaati bay muuminiintu yihiin oo waa ka marakacayaan qof walbaaba wuxuu sameeyey xadiis ah, waa waa addoomaha weeyaan ilaahay ee wanaagsan addoomaha ilaahay ee suusuuban weeyaan ah, xadiiska bukhaari ee muslim ay soo wariyeen min xadiis anas radia allahu tacaala canhu ayaa waxa uu yidhi maruu bijanaaza waxa la yidhi aas iyo janaazo ayaa nebiga lasoo la soo agmariyey fa asnuu calayhaa khayraa janaazadii ayaa khayr bay ku ammaaneen oo waxay ka sheegeen wax wanaagsan bay ka sheegeen dee haddaynu markuu qof maanta dhinto aynu wanaag ku naqaanay waxaynu ahnaa allah nin wanaagsan buu ahaa salaada jamaacadu masaajid may dhaafi jirin salaada fajr ma dhaafi jirin nin waalidkiisa u fiican buu ahaa wuxuu ahaa nin maalinkaa jaarka u fiican nin aan dadka dulmiyin buu ahaa allah walaal wanaagsan bay ahayd gabadhaasi oo xijaaban oo khayr leh oo ilaahay subxana wa tacaala ka cabsata oo masaajidada iyo ahli khayrka ka agdhow bay ahayd khayr ayay ku ammaaneen fa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigii ay nabigii alle ayaa waxa uu yidhi wajabat way waajibtay buu yidhi dabeetana tu kale ayaa haddana soo hormartay hadda baleeg janaasadaa hore ee soo hormariyey saxaabadii ayaa khayr ka sheegtay oo inuu qof wanaagsan ahaa uga marakacay nebigi sala allahu alay slam wuxuu yidhi wajabat way waajibtay buu yidhi janaaso kale ayaa lasoo agmariyey tii kale waxay ka sheegeen shar ayay ka sheegeen iyo xumaan ah, waa idinka arkoo qofka xun dee waxaa la yidhaha waar qof xun buu ahaa ma wanaagsanayn Ah, ahludiin ma ahayn saasaa looga hadlaa nebigii sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi fa wajabat way waajibtay buu yidhi way waajibtay fa qaala cumar ibnu khadaab radia allahu canhu cumar ibnu khadaab baa nebigii sala allahu calayh weydiiyey oo yidhi maa wajabat maxaa waajibay rasuulkii allah sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi sala allahu alay slam haadaa ahnaytum calayhi jinaasadii hore khayr baad ku ammaanteenoo khayr baad ka sheegteen fawajabat lahu ljanna markuu cumar radi allahu tacaala canhu uu weydiiyey maa wajabat ayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi jinaasadii hore asnaytum calayhi khayran fawajabat lahu ljanna janna markaa u waajibtay waay jinaasadan dambana asnaytum calayhi sharan fawajabat lahu nnaar naar baa u waajibtay antum shuhadaau llahi fi lardi waxaad tihiin markhaatiyaashii ilaahay subxaana wa tacaala ee dhulka joogay riwaayad kale nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi man asnaytum calayhi khayran wajabat lahu ljanna qofkii aad khayr ku ammaantaan ead khayr ka sheegtaan wajabat lahu ljanna jannada ayaa u waajibtay waman asnaytum calayhi sharan wajabat lahu nnaar qofkii aad shar ka sheegtaanna naar baa u waajibtay antum shuhadaa llahi fi lard antum shuhadaa llahi fi lard antum shuhadaa llahi fi lard marka waxaa weli mu'miniintuna maalinkaa maanta markhaatiyaal ayay noqonayaan waxaan ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baryaynaa in u inaga dhigo dadka mu'miniintu ay khayr uga marakacaan marka ay geeriyoodaan ay wanaag iyo lisaan sidq ku lahaaba dadka muuminiinta dhexdooda ee ilaahay subxana wa tacaala mu'miniintu ay ka arkaan wanaag inaynaan muslimiinta dhibin inaynaan dadka xaman inaynu ahli khayr nahay maalinta dhimashada inay dadku inooga markhaati kacaan maalinta qiyaamahana ay inooga markhaati kacaan ayaan ilaahay subxana wa tacala aan ka baryaynaa markhaatiga kale ee maalintaa qiyaamaha markhaati kacaya waxa weeyaan waa shahaadat lard ah, dhulkii ayaa maalinkaa maanta ah isna marakacaya maalinta qiyaamaha waa arrin la yaab leh dhulkan aynu ku dul soconno dhulkan aynu wax ku dul beeranno dhulkan aynu guryaha ka dul dhisanno dhulkan laga samaystay haaweeyada waxa weeyaan dadkii ayuhal ikhwal khawaad way ku kala qaybsan yihin a ah, qaarna masaajiday ka dhisayaan qaarna naadkilaabiyay ka dhisayaan qaar inay shareecadii ilaahay subxaana wa tacaala ku hirgeliyaan ayay doonayaan qaarna inay shareeco shaydaani iyo balaayo ka hirgeliyaan ayay doonayaan ayuhal ikhwal khawaad dhulkan aynu ku noolnahay ilaahay baa inoo sakhiray laakiin qof walbaaba sibuu u isticmaalaa qof baa khayrka u isticmaalaa qofna sharka ayuu u isticmaalaa marka dhulkaasi maalinta qiyaamaha ayuha alikhwa walakhawaat waxa weeyaan waa markhaati buu noqonayaa oo wuu hadlayaa oo wuxuu ka sheekeynayaa wixii lagu dul sameeyey idaa zulzilat alardu zilzaalaha wa akhrajat alardu ahqaalahaa wa qaala alinsaanu maa lahaa maalinta qiyaamaha dhulkii baa la gilgilayaa dhulkii wuxuu soo saarayaa oo dibadda uu soo saarayaa asqaalaha culayskii ku jiray oo ay amwaaddu ka mid tahay dadkan dhintay ayaa dhulkii ka soo baxaya qaala alinsaanu maa laha maalintaa qofka bini aadamku maxay odhanayaan aadanahi baa odhanaya maa laha maxaa dhulkii ku dhacay waxay gilgilkeni yowmaidin arrinkumaaha ahayn dhulkii la gilgilay in wixii ku jiray ay soo baxeen oo bacsi u dhacay yowmaidin tuxadisu akhbaarahaa maalintaasi dhulku wuxuu ka warramayaa akhbaarahaa akhbaartii ayuu ka warramayaa waayo ilaahay baa subxaana wa tacaalaa u waxyooday yowmaidin tuxadisu akhbaarahaa dhulkii waxay ka sheekeynaysaa ay ka warramaysaa akhbaarteedii alqurطubi raximah اllahu tacaala ayaa tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi tafsiirka akhbaartaasi uu dhulku sheegayo maalinta qiyaamaha saddex qowl bay culimmadu ay ka yidhaahdeen aqwaashaasi waxaa ka mid a inay culimmadu yidhaahdeen waa biacmaali اlcibaadi calaa dahrihaa waa acmaashii addoomuhu ay ku sameeyeen dhulka guudkiisa Ah, biacmaali alcibaadi calaa dahrihaa waa acmaashii ay addoomuhu ku dul ay ku sameeyeen dhulka guudkiisa eh, xadiis baa jira in eh, uu sheekh alalbani uu ku sheegan yahay xadiis daciifa ayaa abu hureyra radi allahu tacaala canhu ayaa waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam eh, nebigaa aayaddan akhriyey qara'a rasul la sal slm yowmaidin tuxadisu akhbaaraha aayaddaasi ayuu akhriyey uma qaala waxa uu yidhi atadruuna maa akhbaaruhaa akhbaarta ay maalinta qiyaamaha dhulku ka warramayso markii la gilgilo ee wixii ku jirana ay dibadda ay uga soo baxaan ay soo saarto miyaad garanaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen allaahu wa rasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisa ayaa ka warhaya qaala waxa uu yidhi nebigii ale sala allahu alay slam xadiiska fa ina akhbaarahaa akhbaarteedu waxa weeyaan an tashhada calaa kulli cabdin aw amah bimaa camila calaa dahriha in addoon walba iyo addoon walba uu ku markhaati noqdo wixii ay dhulka guudkiisa ay ku sameeyeen camilad kada camilad kada wa kada fii yowmi kada wa kada fa haadihi akhbaaruhaa dhulkii muxuu odhanayaa maalinta maalintii hablaayo kada wa kada ayaad samaysay iyo saa saasoo kale yani wixii dhulka guudkiisa lagu sameeyey ayuu dhulkii ka sheekeynayaa fa haadihi akhbaaruhaa rawahu atirmidiyu can abi hurayra laakiin sidaan xadiiska idhi waxa weeyaan waxaa la yidhi xadiiska isnaadkiisu saxiix maaha waayo waxaa sanadkiisa ku jira yaxya ibn abi sulaymaan almadaniy wa huwa daciifun cumuuman qowlkaa ah in akhbaartu ay tahay wixii ay dadku dhulka guudkiisa ay ku sameeyeen waa qowl ka a ah aqwaasha culimada ama mufasiriintu ay ku fasireen aayaddaasi waad og tihiin ilaahay subxaana wa tacaala markii uu fircoon iyo qoomkiisii u halaagay ilaahay wuxuu yidhi kam tarakuu min jannaatin wacuyuun wa zuruucin wa maqaamin kariim wanacmatin kaanuu fiiha faakihiin kadalika wa awrasnaaha qowman aakhariin markii la halaagay ee adduunyada magaranaysaa fircoon iyo qoomkiisii in halaagaasi lagu halaagay ee la tirtiray ayaa alla subxaana wa tacaala waxa uu yidhi famaa bakat calayhim alsamaau waalardu wamaa kaanuu mundariin wamaa kaanuu mundariin ilahi subxana wa ah, tacaala eh, wuxuu yidhi famaa bakat calayhim alsamaau waalardu famaa bakat fircoon halaagoogii la halaagay meedii boqortooyadiisii mee xooggiisii mee webiyadii uu lahaa webiyaa ihoos socda jabaruudkiisii iyo takaburkiisii istikbaarkiisii mee famaa bakat calayhim alsamaau walardu wamaa kanuu mundariin ilaahay subxana wa tacaala waxau yidhi samada iyo arladu midna umay ooyin umay barooran fircooni iyo qoomkiisii wahaakada almujrim haakada alfaasiq haakada aldalama <clears throat> kuwa mujrimiinta ah ee dulmiga dhulka kula dhulka guudkiisa kula kaca kuwa fisqiga iyo magaranaysaa xumaanta faafiya kuwa fasaadka faafiya maalinta dhintaan dhulku u ooyi laakiin dadka mu'miniinta ah ee saalixiinta ah <clears throat> ee ilaahay subxana wa tacaala ka cabsanaya kuwaasi dhulku markhaati buu noqonaya <clears throat> markhaatiyada waxaa ka mid ah shahaadat alacmaal acmaashan <clears throat> aynu samaynay khayrkii nasal allah an yuwafiqna waiyakum ayuha alikhwa alakhawaat ilaahayna waafajiyo acmaashan markhaati bay noqonaysaa maalinta qiyaamaha camalkii saalix ahaa wuxuu u noqonayaa qofkii muuminka ah wax maalinka maanta ah in markhaati u ah camalkii xumaana waxa weeyaan de waa waxa qofka u aroorinaya naarta iyo jahanamo u aroorinaya ilaahay subxana wa tacaala <clears throat> isagoo ka warramaya ka xikaayoonaya gaalada saqara ku jirta naarta saqara ayaa waxaa lagu odhanayaa maa salakakum fii saqar waa naartan saqara maxaa idin geliyey bal jawaabtooda dhegayso waxay idhaahdeen qaaluu lam naku min almusaliin walam naku nuطcimu اlmiskiin wakunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wakunaa nukadibu biyowmi اddiin saasay odhanayaan saqare maxaa idin geliyey naartan maxaa idinku arooriyey lam naku min almusaliin kuwa tukada maana hayn iska awbso muslimki muslimkii walaasha muslimaddii taariku salaha noqon waa kuwa saqara naarta kuwa ku jiraa markii lagu yidhi maxaa naartayni geliyey qaaluu lam naku min almusaliin dadka tukada kamaanan mid ahayn saasay saasay ku jawaabayaan waa qaar salaaddii ilaabay waa qaar ilaahay subxaana wa tacaala yacni awaamirtii uu ku waajibiyey ka fogaaday weeyaan walam nuku walam nakun nucimu lmiskiin miskiinkana maanan quudin jirin qof baahan maanan quudin jirin waxba siin jirin wa kunaa nakhuudu maca alkhaaidiin wa kunaa nukadibu biyowmi اddiin xataa ataana alyaqiin aayaddan culimmadu waxay u deliishadeen lilfaa'ida kufaarta kufriga ku dhimata qiyaamaha lagama xisaabayo gaalnimadii iimaankii oo keliya ee xataa waxa laga waxaa laga xisaabaya acmaashii kale ayaa laga xisaabayay bay culimadu yidhahdeen fadiilatu shekh ibn cuthaymiin raximah llahu tacaala aayaddan wuxuu u daliishaday in gaalka la weydiinayo maalinta qiyaamaha salaadda la weydiina lamoodnayo waa gaaluun ee uu gaaloobay salaaddii baa la weydiinayaa sadaqadii baa la weydiinayaa acmaashii baa la weydiinaya waayo markii la yidhi maxaa naarta ini geliyey waxay idhaahdeen qaaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nuطcimu lmiskiin sadaqadu iyo in miskiinka la quudiyo dee waxa weyan haduu qofku ka tago kuma gaaloobayo laakiin camalkaasi aan ku gaaloobayn waxa la raaciyey camal kale oo ay culimadu isku waafaqeen inuu gaal qofkii ku dhaca uu gaal yahay wa kunnaa nukadibu biyowmi ddiin marka xitaa acmaashaasi salaada iyo soonka iyo xajka iyo acmaashii kale o dhan gaalka maalinta qiyaamaha waa laga xisaabayaa ayuha alikhwa walakhawaat markaa qofka muminka acmaasha saalixa badso intaanu qiyaamuhu kugu soo dhawaan ama dhimashaduba aanay kugu soo dhowaan waayo qofkii dhintaa faqad qaamat qiyaamatu hadduu mar qofkii dhintay qiyaamihiisii waa kacay waxaa ka mid a ah shahaadatu nafs nafta oo qofka bini aadmiga ku markhaati kacaysa naftaadan naftaada aad sideedii u raaxee nafta dadka qaarkood iyada aawadeed ay xaaraanta ugu dhacaan nafta iyada aawadeed dadka qaarkood ay waajibaadka u ilaabaan nafta iyada aawadeed ay dadka biniaadamiga qaarkood ay ilaahay u caasiyaan bal ay u kufriyaan naftaasi ayaa maalinta qiyaamaha ku marakacaysaa kuwaasi xumaa yowma tashhadu calayhim alsinatuhum wa aydiihim wa arjuluhum bimaa kaanuu yacmaluun yowma waa maalinta qiyaamaha maalintaanu ka soo sheekeynay waa qaaricadii waa alwaaqica waa maalintii dhibta badnayd yowma tashhadu calayhim alsinatuhum maalinta ay ku markhaati kici doonaan alsinatuhum carabadoodii xumaantii aad ku hadashay carabka ma ilaah baad ku xustay mise ilaah baad kaga gaalooday carabka ma ilaahay baad ugu hiilisay diintiisa mise kufriga gaalimaad ugu hiilisay carabka ma ma in wanaag baad kaga hadashay mise xan iyo xumaan iyo dhibaatooyin iyo addoomaha ilaah digto wa aydiihim iyo gacmahooguna ay ay ku marakici doonaan wa arjuluhum iyo cagahoogiiyo lagu hoogo labada logood masaajida aad ugu socon jirtay mise xumaan baad ugu socon jirtay bimaa kaanuu yacmaluun wixii ay sameynayeen waxaynu naqaanaa eh, aayadda suuratu fusilat aayadaha